wanqul rar shakla caynin cayn xarakadeeda rar lifaa'i hulaaiyi ilaa faa'i hulaahiyi hulaai fadiisa u rar idaa ctallat cayntu marka ay jirato weliba la iclaaliyo oo wakaana uu ahaado ficliga mutasilan mid ku xiga bitalidmaari damiirka ta'diisa ow nuunihi ama nuuntii waidaa yakuunu haddii uu noqdo shakliga fatxan fatxa yakuunu haddii uu noqdo facan famin fa minhu factad ciwad qaado minhu shakligaa waxaad ka ciwad qaadataa mujaanisa tilkal cayni cayntaa wax u jinsiyoobo muntaqilan xaalaad tahay mid raraya wuxuu rabaa musanifka inuu ka hadlo raxmatullaahi calayhi waxaan ku jirnay awalan ficliga mujaradkaa owsaanta uu leeyahay iyo mujaradkaa sida loo mudaaricayo wuxuu baabaystay baabu lficli اlmujaradi wa tasaariifihi ficliga mujaradka iyo tasaariiftii ficliga mujaradka owsaantiisii wuu sheegay saddex afar afar bay ahaayeen saddex hulaaثia iyo hal rubaaci ah faclala facila facula facala tasaariifta uu ka hadlayo waa soo sheegnay waxa weeyaan baanire mudaaricayn oo keliya tasriif kale kama uusa hadlayo amar buusan ka hadlaynin awsaaf buusan ka hadlaynin masdarkuu ficliga ka yimid buusan ka hadlaynin waxa uu ka hadlayo baabkaa laga bilaabo ilaa baabulmasjid laga gaaro waxa uu doonaya inuu ka hadlo waxay ahaayeen ficliga maadiga ah mujaradkiisa oo afar wasan ah rubaacigoo hal wasan iyo ulaaigoo saddex wasan ah iyo mudaariciisa weliba ulaaiga mudaarici hataa rubaaciga mudaariciisa kaba usan hadlin ulaaiga mudaariciisi ayuu soo dhameeyey wuxuu soo sheegay faculo mulaqa yafculu bay ku imaataa shari male shaadna ma leh facilo oo mulaqa yafcalu bay ku timaadaa shari male shaad bayse lahayd waa soo marray facalo afar qeyb ayay u qeybsamaysay nawcun yuksar nawcun yudam nawcun yuftax nawcu dulwajhayn dhammaan waan ka soo baxnay maca shuduudkoodii masiidka ayuu doonayaa inuu ka hadlo intuusan masiidka ka hadlin ayaa wuxuu ka soo hormariyey ficli maadia mujarad maca alcaarid waxay sarfiyiinta u yaqaanaan mujaradoo waxoogaa isbedel uu ku dhacayo mujaradka waxaa weeye ficli ulaai ah muctalulcaynina ah weliba caynta laga iclaaliyey damiiru rafcin mutaxarik haddii lagu dabadejiyo mudaaric maadigaasi isbedelaa ku imaanaya waxoogaa isbedel ayaa ku dhici isbedelkaasuu rabaa inuu ka hadlo waxaa jira ficliga ulaaiga ah maadiga ulaaiga ah oo annagii soo qaybinayoo wuxuu u qaybsamaa saxiix saalima ah, mudaacaf mahmuus muctalun bilfaa muctalun bilcayn muctalulyae laam iyo lafiif saddex qayb uqaybsa laba qayb u qaybsamayey lafiif mafruuq iyo lafiif maqruun ah ficliga hadduu saxiix saalim ay yahay dii damiir lagu daba dejiyo wax isbedela ku imaan maayo horta damiirka laga hadlayo waa damiiru rafcin mutaxarik musanifka ta iyo nuun buu sheegay naana ku dar ta iyo nu iyo naa saddexdaasaa damiiru rafcin mutaxarik loo yaqaana dii la kala fasliyaana sideed bay noqonayaan oo sida ay ku noqonayaan waxa weeye damiirka ta marka uu yahay waxaa ka imaani lix qayb lixdaasi waxa weeyaan mufradka mutakalimka iska hadlayo darabtu mufradka mudakarka ee mukhaaabka ah darabta mufradada mu'anasada ee mukhaadabada ah darabti taniyada mukhaadabka ah darabtumaa jamca mudakarka ee mukhaadabka ee ah, darabtum jamaca muanadkae mukhaadabkaa darabtunna lixdaasi tabaa lagu bilowdaa tadaa waxa la raaciyo lawaaxiq mayaan la raacinin waayahay nuunu niswa darabna iyo naa darabnaa sideeddaas amaya toddobadaas haa sideed wey sideeddaasa waxaa loo yaqaanaa damiiru rafcin mutaxarik damiiru rafcin mutaxarik sideeddaa weeyaane ficli maadi marka lagu dabadhejiyo waxaa laasima ficli maadi bay ku wada dabadhigaan mudaarica qaar baa ku degi eh, nuun niswaha ku daba dhegi kara mudaarica waa kii sukuunka lagu binaynaya nuun niswa haddii la raaciyo sideedan damiir ficli maadi haddii lagu dabadhejiyo ficliga wasankuu doona ha noqdo waxaa laazima ficliga xarafka ugu dambeeya in la sukuuniyo waa laazim ma xarakaysnaan karayo waayo iyagaa xarakaysan ficliga aakhirkiisa inuu xarakoobana lama ogola waayahay ficliga aakhirkii mar hadduu sukuunsamayo oo in la sukuuniyo ay waajib tahay damiiru rafcin mutaxarik marka lagu daba dhejiyo cayntu haddii ay sukuunsanayd isbedel ku dhacayuu rabaa inuu ka hadlo haddaba ficliga haddii uu yahay saxiix saalima wax isbedel ku imaan maayo darabtu qataltu dakaltu khalaas waxaa la mid e haddii uu yahay mutalul muctalun bilfa muctalulfa fa'da hadduu ka jiran yahayna isbedelku waa imaanayo wacado oo kale wacadtu baad leeda yasara yasartu wax isbedeloo ku imaanayaa ma jiro waayahay hadduu mudaacaf yahay isbedel kale ku imaan maayo waa la fakini oo mudaacafka hadduu facalo yahay caynta iyo laamta isku idqaamnaa soomahan idqaamkaa laga daayni wafuka xayu mudqamun fiihi sakan likownihi bimudmari rafci iqtaran naxwu xalaltu maa xalaltahu wafi oo facalo haddii uu yahay mudaacafka in la fakiyaa waajiba labadii isku idqaamnaa labadii xarafe isku idqaamnaa xarafka horaa reebanaa kan dambena wuu xarakaysnaa soo maahan kan la xarakayn la sukuuninayaan ujeeda kan hore in la xarakeeya dirqi bay noqoni marka xarakadiisii loo soo celiyo radda damiir ku daba dheji radatu inaad tiraa waajib ah waa yahay facila haddii uu yahay saddex wej baa bannaanaan insha allahu tacaala alfiyadaan ku mari doonnaa in la kala fakiyo dalla oo kale daliiltu inaad tiro iyo ma ahayn laamta hore inta aad xadafto xarakadeedii fa'da inaad saarto diltu iyo maca xarakadeeda inaad isla xadafto fa'dana fadxihii aad u dayso daltu fadaltum tafakahuuna aayad qur'aana fadaltum waa daliladii oo laamtii cayntii inta la xadfay maca xarakadeedii lala xadfay diltu wadaltu fii daliltu sucmila waqarna fiqrirna waqarna waqirna fiqrirna waqarna nuqira waa yahay ficliga hadduu mudaacaf yahayna waddadaasa la marinaya waxaa ku yimid ficliga ee hadduu mahmuuz yahay hamzada fii bacdi اlaxyaan sidaa xarfulcilaa loola dhaqmaa oo waa la iclaaliyaa marna laba iclaaliyo hamzadu hadday fa'da taallo dee iclaal ma iyadu waa caadi amintu baad leedahay caynta haddii ay taallo ama laamta ay taallo oo sa'alo iyo qaro oo kale ay tahay isla markaana aan la iclaalinin oo hamsanimadeeda loo daayay iyaduna isbeddel ku imaan maayo oo sa'altu iyo qara'tu baad leedahay hadduuse iclaal ku yimaado hee cayntoo wow ahayd ama ya ahayd laamtoo wow ahayd ama ya ahayd bay la mid noqon doontaa oon sheegi doonnaa insha allahu tacaala ee qabla aliclaal mahmuusga sida saxiixa loola dhaqmayaa dhibaato male waxaa yimid ficliga muctal weeye fadana kama jirana cayn laamtu ka jira caynta hadduu ka jira waa tan uu baabaystay laamta hadduu ka jiray ficligu naaqis yahay ficliga facala faciila facuula u kala qaad hadduu facilo yahay laamtii jiraneed ya in loo bedelo mar walba laazim weeye waa yahay wa in radadta ilayka alficla saadafta manhalan meeshai aan qadriga ku maraynay facaluu ka hadlayay ee facilo iyo facuulo kuma jirin ficliga hadduu facilan yahay laamtana ka jiran yahay laamti jirane damiiru rafca mutaxarik haddii lagu daba dejiyo dirqiya baa loo bedelay asalkeeda wow ha noqdo ama yaa ha noqdo farqi ma leh miaal radiya oo mina ridwaan ka yimid oo asalku wow uu ahaa damiirku dabadeji radiitu baad leedahay waayo kasraa wowdii ka horaysa ya in loo bedelo darqi bay noqoni mar hadday sukuunsatay radiitu waayahay khashiya khashiitu faacula haddii ay tahay laamtuna ay xarfulcillo tahayna wow ayaa loo bedeli dirqi waayo asalku wow ha noqdo ama yaa ha noqdo farqi ma leh waa yahay laamta haddii ay ka jiran yahay ficliga hadduu facalo yahay ka waran facalo hadduu yahay asalkiisiyaa loo celini hadduu wow ahaana wowanimaa loo celini hadduu ya ahaana yanimaa loo celini dacaa dacawtu baad leedahay ramaa ramaytu naaqiskuna arrimihiisu waa sidaa way sahlantahay musanifka kama uusan hadlin caynta hadduu ka jiran yahay ficliga ka waran taasuu ka hadli caynta haddii uu ka jiran yahay labaa loo kala qaadi cayntan xarfulcillaha uu yaallo wowda ama ya-da ay taallo in la iclaaliyey iyo inaan la iclaalinin labadaa mid un weye cayntu in la iclaaliyey la iclaaliyey waxaa loo jeedaa caynta ficliga maadi in wow e, wowdii iyo ya-dii alif loo bedelay oo taxaraka xarfulcilla lagu sameeyey sida qaale iyo baaca iyo inaan la iclaalinin oo wownimadiisii iyo yanimadiisii loo daayey sida sawida oo kale sawida iyo bayida saada iyo baada lama yidhaahdo sabab baana keenayaa inaan la bedelin cawira iyo arrimahaasi haddii aan caynta la iclaalinin ee xarfulcilanimadeedii loo daayo wownimadii iyo yanimadii loo daayo mutaxarik tahay isbedelku imaan maayo wowdi sideedii bay ahaani yaadu sideedii bay ahaani xarakadeedii bay haysani khalaas war jiraana ma jiro sawidta sawidda sawidtu baad leedahay muxuu ah cawira cawirtu baad leedahay wowdii isbeddel ku imaan maayo waa haddaan la iclaalinin haddii caynta laga iclaaliyey ficliga cayntiisu xarfilcillay ahayd isla markaana maadigii alif ayaa loo bedelayoo waa la iclaaliyey mar haddii la iclaaliyey damiiru rafca mutaxarikna lagu daba dejinayo musanifka arrinka uu ka hadlaya waa arrinka intii aan soo sheegno o dhan kama uusa hadlaynin waxa uu ka hadlaya waa intaa oo keliya waana arin sahlan waxoogaa qaaciido yar buu leeya ma dhib badna mar haddii caynta la iclaaliyey damiiru rafca mutaxarigna lagu daba dhejiyey damiiru rafcin mutaxarikin xarafka ka horeeya ficliga xarafka ugu dambeeya weeyaane laazim waa in la sukuuriya annagii sheegnay hee laamtii haddii la sukuuriyo ficliga laamtiisii cayntana xarfulcillo ay ahayd oy sukuunsanayd oo alif sukuunsan ay ahayd iltiqaau saakinayn ayaa dhici iltiqaau saakineen mar hadduu laba saakin mar hadday isu yimaadaanna dariiq looga baxaa jira waxaa la eegayaa labada saakin ee kulmay laba xarfu saxiix inay yihiin raba xarfulcillo inay yihiin mujaanis inay yihiin mutakhaalifayn inay yihiin xarfulcillo iyo xarfu saxiix inay yihiin maiid maziye inuu leeyahay mid gaar ahaaneed iyo inuusan lahayn waxyaabahaasoo dhan ha loo eegaa baab gooniyo laga hadluu leeyahay arrinkanna khuseeya hadda waxa weeyaan xarfu saxiix iyo xarfulcilla haddii ay wada reebamaan xarfu saxiix baa reeban xarfulcillana wuu reeban yahay wayna isku xigaan qaacidadu waxa weeyaan laazim qaacidadu waxa weeyaan laazim xarfulcillaha in la xadfaa waajib ah xarfulcillaha in la xadfaa waajib ah xarfu saxiix ee xarfulcilla haddii ay wada reebanaan reebamaan iskuna xigaan xarfulcillaha la xadfiya ha horeeyo ama ha dambeeyo qaacidadu sidaa wey waayahay haddaba cayntii alifta ahayd mar haddii ay laamtii reebmatay in la xadfaa waajibi cayntii haddii la xadfo waxaan la kala garanaynin ficligu mafacala mafacila mafacula ma muctalulcayni bilwaawiba ma muctalulcayni bilyaa'iba qaabkii lagu kala garan lahaa buu doonaya inuu kuu sheego waxaa la samaynay buu leeyahay ficliga awsaanta saddexdaa ayaad u qaybina facala facila facula facila hadduu yahay oo cayntu ay kasrisnayd ama facula yahoy caynta damisneed labadaa waa isku qaacido facala un goonni u bixi cayntu waa xarfulcilla weliba la iclaaliyo alif loo bedela laakiin ficliga asalkii faciiluu ahaa sida khawifa oo kale ama faculu ahaa sida awula oo kale oo khaafa iyo aala bacda aliclaal ficligaa damiiru rafci mutaxarik marka lagu dabadejiyo cayntiina la xadfo caynta xarakadii saarnayd oo kasraha ahayd ama damaha ahayd ayaa faa-ul kelima la saari caynta xarakadii saarnayd oo kasra ahayd ama damo ahayd ayaa fa'da kelimada la saaray oo waxaa isweydiina fa'da xarakadeedii awis iyaduma ayaan xarakaysan fadxaaba saarnayde fadxihii waa la eri waa la tuuri fadxihii fa'daa la xadfi caynta kasrihiisa ra ama damihiisa ra ayaa fada la saaray maxaa sida loo yeeli tambiihan liwasni اlficli ficliga wasankiisa lagugu baraarujini oo ficliga facile inuu ahaa iyo facule inuu ahaa ayaa lagu kala tusi miaal aan ku siiyo kawifa ficligiioo asalkiisa khawifa u yaha la iclaaliya taxaraka xarfulcila wainfataxa maa qablahu qulibat alcilatu alifan fasaara khaafa isagoo khaafaa damiiru rafcin mutaxarig lagu daba dhejiye khaaftu iltiqaau saakineen ayaa dhacay aliftii oo reeban iyo fado reeban he aliftii xadaf liltiqaa'i saakinayn u xadaf marka aad xadafto khaftu buu noqday fa'da fadxaha saaran inta aad xadafto cayntii la xadfe wowdii weeye kasrihii saarnaa fa'da saar khiftu buu noqoni oo khiftu awalka maxaad u kasrisay tanbiihan liwasni lficli ficliga wasankiisaan rabaa inaad fahanto inuu faciil ahaa aalana asluhu awula isagoo awula wowdii la iclaaliya aala aala haddii uu noqday damiiru rafcin mutaxari ku daba deji aaltu aliftii iltiqaau saakinayn u xadaf altu buu noqday cayntii la xadfay damihii saarnaa fada saar fada fadxaheedii xadaf ultu buu noqoni ultu waan dheeraaday waa yahay ultu fada maxaad u damisay tambiihan liwasni اlficli labadaa labadaa wasan facile iyo facule marka uu yahay saddex arrimood iyo hal cilaa ku sugan xaraf waa la xadfay xarakana waa la xadfay xarakana waa la naqliyey saddexda arrimoodaa ku sugan xadfu xarfin wa xadfu xarakatin wa naqlu xarakatin ilaa maa qablaha xadfu xarfin xarf ayaa la xadfay waa xarafke caynulkelima kelimada caynteedii waa la xadfay oo wowdii ama yadii ah saxiix soo maaha wa xadfu xarakatin xarakana waa la xadfay waatee xarakadii faaulkelima saarnay soo maahan wa naqlu xarakatin ilaa maa qablaha caynta xarakadii saarneedna waa la naqliyey kasra ama dama waxaa loo naqliyey waxaa ka horeeya saxiix soo maaha iyo hal cilla fiiha alaaatun waa cilla yidhaahdaan saddex iyo cillaa ku sugan cilladu maxay tahay lima fucila dalik tacliilka maxaa loo mariyey tambiihan liwasni اlficli ficliga wasankiisaa laisku baraarujini arrinkaa marka wax sahlan weeye wax dhib badan maaha saxiix soo maaha xagga u tuub facala hadduu yahaa yimi hee facalo ficliga hadduu ahaa tambiihan liwasni اficli ma imaanayso maxayan u imaanaynin caynta fadxaa saaran fa'dana fadxaa saaran ee haddii fa'da fadxaheedii inta aad tuurto caynta fadxihii saarna aad fa'da soo saarto maxaad faa'iidaysa ee fadxaha amba tii waagii hore saareed miya amba tu haddeer aad soo saarta ama la kala garanayo fadxa fadxa uga guur falaax ma laha yidhaahdaan lagu liibaani maayo haddii fadxa intaad xadafto fadxa waadka taxsiilulxaasil waayo wixii yaallo unbaad keentay waayahay annagoo haddeen masaajid ku jirno haddii aan idhaahno masaajidka aan galno maxaan faa'iidanhayn waxaa taxsiilulxaasila la yidhaahdaa waa shay mustaxiile wax suuroobaya maaha haddaba waxaa la samaynayaa caynta xarakadii saarneed mar mar haddii ay fadxo ahayd waxaan suuroobi karin ficliga wasankuu ahaa facale inuu ahaan jira in la isku baraarujiya ma dhici karto ilaa fadii fadxa saara cayntiina fadxa haddaba mar haddii aan wasanka la isku baraarujin karin waxaa laisku baraarujinayaa caynulkelimati kelimada caynteeda waxay ahayd cayntana ma wow bay ahayd caynta meesha ka xadfan mise ya bay ahayd oo maxaan ku garani oo sideen u baraarujini wow haddii la sukuuniyo xarakada mujaaniska u ah maxay ahayd damma ya haddii la sukuuniyaana maxaa mujaanis u ah kasra hee mid walba wixii mujaaniska ahaa ayaan fa'da saaraya wow hadday caynta ahayd fa'da waxaan saari damma anigoo kugu tusinayo cayntan meesha laga xadfa wow inay ahayd saxiix qaala asluhu qawala taxaraka xarfulcila qaala ayaa loo bedelay hadii qaalo loo bedelay damiiru rafcin mutaxarik ku daba dheji qaaltu iltiqaau saakinayn aliftii xadaf qaltu buu noqday qaltu ficliga cayntiisa xarakadii saarneed in la soo naqliyo qaafka la saaraba suuroobi kartoo fadxay ahayd mar hadday fadxa ahayd cayntu xarafkay ahaan jirtay wow wow maxaa u muujaanaysaa dame fada saar qultu sidaa ayay ku timid waa yahay hadday cayntu ya ahaydna sidoo kale baaca asluhu bayaaca alif ayaa loo bedelay baaca damiiru rafca mutaxariku ku dabadheje baactu iltiqaau saakinayn dartii aliftii u xadaf bactu ya-dii caynta ahayd ee la xadfay xarako umujaanaysa ee fada saar wuxuu noqonayaa bictu waayahay ficliga hadduu facaalo ahaaye caynta ka jirana wow iyo ya midku doonaa ha kaga jiranaado wow hadduu kaga jiranaa dama fada la saari ya hadduu caynta kaga jiranaana kasraa la saari wa fiiha arbacatu wa cila la yidhaahda afar arimood iyo cilaa ku sugan oo maxay tahay xaraf la xadfay xarako la xadfay xarako xarako lagu soo iibiyey tii la soo iibiyeyoo horay la geeyey afartaa way ku sugan tahay hal cilana way ku sugantahay maxaa sida loo yeelayaa tambiihan liwasni اficli ma jirto tambiihan licayni اficli waay caynta ficligaa lagugu baraarujinaya xaraf ayaa la xadfay waa xarafke caynulkelima waay waa la xadfay soo maahan xarakana waa la xadfay waa xarakee fa'da xarakadii saarnayd iyadana waa la tuuray fadxay ahayde xarakaa xaraka lagu soo iibiyey caynta fadxadii saarnayd ayaa intaad qaaday suuqa xarakooyinka lagu iibiye aad tagtay ayaa waxaad ku soo iibisay damo iyo kasra <laughs> saxiix xarakadii aad soo iibisay ayaad waxaad geysay faaulkelima afartaa arrimood ayaa ku sugan xadfu xarfin wa xadfu xarakatin wa tacwiidu xarakatin bixarakatin wa naqlu lmucawadi ilaa maa qablahu afartaa arrimood ayaa ku sugan caynulkelima wa xadfu xarakatina faaulkelimaa xarakad e, fadxadii saarneedaa la xadfi wa tacwiidu xarakatin xarakaa la iibiyo bixarakati lagu soo iibiyey caynta fadxihii saaraa ayaa dame lagu soo iibiyaa cayntu hadday wow ahayd kasre lagu soo iibiyey hadday cayntu ya ahayd sax ma tahay wa naqlulmucawad xarakadii la soo iibsaday ayaa waxaa loo raray ilaa maa qablaha faaulkelima loo naqliyey afarta arimood ayaa ku sugan iyo hal cillo oo cilladaa waxa weeye lima fucila dalik tambiihan licayni اlficli ficliga cayntiisaa laisku baraarujinayaayo inuu muctalun bilwawi ama muctalun bilyaai wuxuu ahaa ayaa lagugu baraarujinaya saxiix soo ma aha waa yahay baabka intaasu ku egyahay waxaa jira ficli caynta ka jiran lagana iclaaliyey mar facala ku yimaada marna faciluu ku yimaada mar facalu noqonayaa marna facila waa ficliga maata ah maata asluhu mawata ama asluhu mawita labada waa ku yimaada facilana wuu noqdaa facalana wuu noqdaa hee facile hadduu noqdo arrintiisu waa sahlan tahay kasraha caynta saaranan fa'da saarayna soo ma ahin oo waxaan leenahay mitu mitna saxiix calaa wasni khiftu khifna oo kale saddexdii arrimood ayaana ku sugan arrin afraadna wuu raaci doonaa damiiru rafca lagu daba dhejiyey haddii uu ta noqdo idqaan baa raacaya waa yahay hadduu facalo ahaana ficliga oo mawata asalkii uu ahaa tacwiidkii baa lagu samaynayo caynta waweye soo maahan damaa fa'da la saari oo qultu oo kaleu noqonayaayo muttu labada qira sidaa ayay ku kala socdaan meel kasta oo maata damiir lagu daba dhejiyo qur-aanka labadaa qira ku sugan mittu qabla haada muttu qabla haada saxiix waa yahay waxaa ku sugan maata haddii ay facilo ka timid afar arrimood afartaa waxa weeye isla markaana damiirka lagu dabadhejiyey u yahay damiir damiiru rafcin mutaxarika lagu dabadhejiyey u yahay ta ilaa maanta ta baa u dambaysaa taada kalea lagu idqaami idqaamkaasaa ziyaadi oo wuxuu noqonayaa mawita soo ma ahayn asluhu mawita aliwowdii alif ubedel maata damiiru rafca mutaxarik ku dabadheji maatu aliftii xadaf liltiqaa'i saakinayn u xadaf caynta kasrihii saarnaana fada saar mitu waxaa ku sugan xaraf la xadfay waa caynulkelima xarako la xadfay fada fadxihii saarayd naqlu xarakatin ayaa ku sugan oo caynta xarakadeediyaa la naqliyo fada la saaray wlidqaamna waa ku sugan yahay idqaamu xarfin fii xarfin xaraf xarf la dhexgeliyey oo ta'dan faacilkaa ayaa maata ta'dii u dambaysay lagu idqaami mitu qabla haada saxiix soo maaha haddii facalo uu ahaana shan arrimood iyo cilaa ku sugnaani waayo idqaamkaa ziyaadi mar walba saxiix soo maahan asluhu mawata maataa loo bedelay damiiru rafca mutaxarik haddii lagu dabadhejiyey maatu aliftii xadaf mattu caynta fadxihii saarnaa damo ku bedel damihii fa'da saar fa'da xarakadeediina xadaf muttu waxaa ku sugan xadfu xarfin xadfu xarakatin tacwiidu xarakatin bixarakatin wanaqlu mucawadi ilaa maa qablahu waidqaamu xarfin fii xarfin xaraf xaraf lagu idqaamay iyo cillo oo ah waxaa sida loo sameeyey tambiihan licayni اlficli ficliga cayntiisaa laisku baraarujin wax kaloo ku jiraan lama arko waa intaa oo keliya markaa intaa qaacido yaroo la qoraya wey haddaad doonaysa waa idinsoo qoraya insha allah cashirka soo socdaan idin keenaya haduu ilah qadaro wax sii dhib badan maaha faslun fi itisaali taa'i damiiri aw nuunihi waxoogaa qusuur ayaa ku sugan waayo damiiru rafcin mutaxarikin taa u damiir iyo nuunu damiir keli ma ahayn naana way ku jirta marka naa buu ka tegey nuunu damiir iyo naa iyo taa u damiir saddexdaasi oo damiiru rafcin mutaxarik la yidhaahdo ficliga marka lagu dabadejiyo ficli walbana ma ahayn waa ficli cayntiisa caynta ka jira islamarkaana la iclaaliyey yani ficliga labadaa shardi caynta waa inuu ka jiran yahay waa in laga ilaaliyo shuruudaasaa la shardini markaa weeye markaa isbedeladan ay ku imaanayaan iyo xogaaga isbedelkaa amaa ficliga hadduusanba ulaai ahayn waxba dhib ma leh hadduu ulaai yahay usanna muctal ahayn isna dhib ma leh muctal weeye wuxuu ka jiran yahay fada wax isbedelle ku imaan maayo laamtuu ka jiran yahay facila hadduu yahay ya baa loo wada bedeli laamtii faculana wow ayaa loo wada bedeli facalana asalkeedaa loo celini laamta haday wow ahaydna wownima hadday ahaydna yanimo war kaleena maba jiro waa intaa wanqul rar lifaai ulaaiyi ilaa faai ulaaiyi ulaai fadiisa waxaad u rartaa shakla caynin cayn xarakadeeda u rar waa facile iyo facule garo facala kuma jirto goonnibu u keeni doonaa ilaa facala caynta xarakadeeda ma aha waxa la naqlinayo xarakadii caynta xaraka lagu soo iibiyo mujaalisa wey waxa la naqlin doono wanqul rar shakla caynin cayn xarakadeeda rar lifaai ulaaiyi ilaa faai ulaaiyi ulaai fadiisa u naqliya u rar idaa waqtigiina naqli ictallat wa ucillat labadaa shardi israaci ictallad caynta ay muctal noqoto jirato wa ucillat lana iclaaliyo haddii ay muctal tahay aan la iclaalinin dee isbedel ku imaan maayo cawira oo kale haddii ay tahay ee muctalnimada waa inay mucalnimo u raacdaa ictalad cayntu haddii ay jirato wa ucilad lana iclaaliyo oo wa kaana uu ahaado mutta ficliga wa kaana ficligii uu ahaado muttasilan mid ku dhegan bita damiiri taa u damiir ku dhegan ow nuunihi ama damiir nuunkiisa ku dhegan ee nuun nuunu damiir ku dhegan kaasi waa facile iyo facuula facala hadduu yahay imow waidaa fatxan waidaa yakuunu haddii uu noqdo yakuunu ismigeeda shakligiibuu u noqoni shakligii la naqlin lahaa waidaa yakuunu haddii uu noqdo huwa shakli xarakadii haddii uu noqdo fatxan fatxa factadci wadqaado minhu xarakadaa caynta saaran ee fatxada ah waxaad ka soo ciwad qaadataa mujaanisa tilka alcayni cayntaa xaraka u jinsiyowda kusoo soo ciwad qaado muntaqilan kaa aad soo ciwad qaadatay xaal aad fa'da u rariyo horay aada saari soo iska waadix maaha wabilaahi towfiiq wsala allahu wslama wbaaraka